alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaynoo soo socotay kelimadii ahayd almuclim bicismati dami lmuslim masaladii sagaalaad baynu xalay gebagabaynay waxaynu bilaabaynaa caawa tii tobnaad ee ahayd xuduudda sharciga ama xuquuqda waajibaadka ah yaan la kala yaacin darteed ma looga tegi karaa oo ummaddiisayaan kala yaacin oo la kala fogaanin ama dacwada ayaan laga cararin ma looga tegi karaaba qodobkaas wayna ka bilaabeyn intayna guda gelin hadalkii hore ee xalay u dambeeyey wuxuu ku saabsanaa in waajibaadka iyo xuduudda iyo jihaadkaba loo istaagi karo imaam la-aan ama madaxweyne la-aan haddii tabarteedii la hayo <clears throat> imaamkina la waayo haddii imaamku uu joogo ama madaxweynuhu uu jiro laakiin uu dayaco xuquuqdii u kici waayo ama kasoo bixi waayana hawsha la qabsanayo xataa isagoo jira in waajibaadka qaarkood la fulin karo markaan dhib badan ka imanayni oo annaga soo maray falkii uu sameeyey cabdillahi mascuud ibni cumar xafsa iyo keyrkeed ba aan amtilada oga dhignay madabka aynu marray wadado khilaafsan baa jiro adduunka maanta dhooban soomaali leh carab leh acaajibna leh adduunka waa dhooban yihiin oo waa joogaan laakiin sidaan inu maray waa madhabkii culamaa dacwa salafiya annajdiya sheekha loo yaqaan cabdiraxmaan ibn xasan ibn moxamed ibn cabdiwahaab saaxibu fatxi lmajiid wuxuu leeyahay ninkii yidhaahdaay jihaadka waxaa loo shardiyaa imaam oo jihaadku socon mahay ilaa madaxweyne in la hela mooye wuxuu leeyahy waa daalu mudil waana mutabic hayra sabiil lmu'miniin waana mufsid diinta in laga qabto ubaahan baahan buu leh sidaa iyadana waa madhabu salafi qadiiman wa xadiidan buu leehay kitaabkiisa fatwo dheer wuxuu ku leeyahay addurar saniya cala alajwab najdiya ku leeyahy majalladka sideeda taqriiban ama sagaalaad sidoo kale waxaa fasaxaya oo odhanaya wa hawsha muhiimka ah, waxaa weeye in halganka la wado khaliif ama ha la helo ama yaan la waayo ama ama ha la waayo hawsha madaxweynahi khaliifku waa iska lacib saqiire jihaadku waa inuu socdaay sheekh muqbil baa qaba raxmat ullahi tacaala calayhi fii kitaabi khaarat alashria ayuu ku leeyahay marka taas waa in la yska ogaado waadaa iyagu nolosha adduun u wanaagsanaatay oo biilkooda iyo gurigooda kadanka dhaafi waaye hawshaas ku andacoodo shaardinad u geliyaan waa jiraan iska ogaada ayib waxaanu leenahay asal ahaan xad waajibay markayna masalada usoo laabanno aynu caawa bilaabayn xad waajibay ama xaq kugu qumay ama waajib taagan ama xad rabbigay in looga tago dadkaa kala tegahaya ama waa la kala yaaci asal ma bannaano oo waa in xuduudda la oofiyo waajibaadka la qabsado calaa xaddi qowlihi sala allahu aleyh wasalam man badala diinahu faqtuluu xadiidkii ibni cabaas wa qowlihi sal lla slam fi xadiidi ahli sunan tacaafuu alxuduuda fi ma baynakum famaa balaganii min xaddin faqad wajab xuduudda intaysan isoo gaarin aniga nabi maxameda isu cafiya nin baa wax kaa xada waad qabatay waad iska sii dayn kartaa warna sii xoolaha naga intaad ka qaadato iskaba sidaa ama xoolihii ba ku cafi laakiin mar hadda intaad soo qabato aada nabiga u keento ama mas-uulkii loo keeno ama qaadigi loo keeno cafis ma jiro adoo qaadigu u keenay oo maqlatiga caddaaday haddaad tidhahda sheekh waan iska cafiyey waxba inkaar ka shaqaystay gacantayaan la geynin lagaa dhagaysan maayo nacnaca wey intadan qaadiga iyo mas-uulka iyo madaxweynaha u keenin bal cafii karta mar laakiin xuduuddu hadday isoo gaadha bu nabig sal ly slam intaysa isoo gaadha isu cafiya isdaaya isu cab astura kubaa xadulqadfi kugu sheegay adoo muslim ah oo cafiifa ah oon dhib lagu ogeyn bu kuhi waxaa tahay zani maanaa zinaysta caddayn keenso war zani baata naga leexay dhabbaasiisa qaalida oladka waxaa tidhi ninka waa cay muxuu ku hebel waa dhilay bu yidhi war caddayn baa lagu yidhi ma haya ha la shaago bu ihi e, iyo xaakimki sheekh iska baa tihi waaba nin af waa la yaqaan nijaas weeye faraha ka qad baa tiri lagaa dhagaysan maayo mar hadday mas-uulka soo gaadha xadku la cafin maayo tacaafuu isu cafiya alxuduuda fi ma baynakum famaa balaganii min xaddin wixii xadda aniga isoo gaadha faqad wajab abu daawuud iyo nasaai iyo keyrkoodba waa xadiis saxiixa waa inaga soo maray taqriibkii xudayfa bn lyamaan ee odhan jiray xilliga nebi maxamed dadku gaalo cadoo la yaqaano muslimiin iyo munaafiqiin bay ahay munaafiqiintu nabigu asagoo og inay munaafiqiin yihiin qeybo badanoo kamida og buu nabigu iska cafiyi jiray isagoo u tala saaranhaya islaamka ay sheegan hayaanee beenbeenta ah u tala saaranaya laakiin wixii nabi maxamed ka dambeeyey buu dadku laba un wey gaal la yaqaano iyo muslim ruuxi ay gaalnimo nooga soo baxdo gaalnimaan kula dhaqmaynaa ruuxii islaamnimo noo muujista islaam inamaa kana annifaaqu cala cahdi rasuuli illahi ama alyowm sala allah alay wasalam fainama huwa alkufru bacda aliimaan maanta soo ma ah buuri waa gaalnimo iyo islaam fal gaalnimo waxaan leenahay waa gaaloobay wey halkaasuu istaagay xudayfa waa ina soo marray toddoba kun hal boqol toban iyo afar bukhaari xaafid ibn xajar hadalkiisiina waa inaga soo marray ee hawsha uu ka hadlahayay u xaafidku waa kii odhanayay isagoo ka soo guray ibnu tiin oo min shuraaxi albukhaari ka mid ah kana almunaafiquuna cala ahdi rasuuli illahi aamanuu bialsinatihim walam tu'min quluubuhum waama man jaءa bacdahum fainahu wulida fi اlislaami wacalى fitratih faman kafara minhm fahuwa murtad walihada اkhtalafat axkaamu اlmunaafiqiina wاlmurtadiin xilligii nabi maxamed sal ly slam munaafiqiin islaam sheegtay oo afka baarkiisa ka islaamay baa jiray qalbigana iimaanku uusan gaadhin waana la dayn jiray oo xugum islaam bay qaadan jireen kuwa ayaga ah laakiin nabigu intuu geeriyo salawaat ullahi wasalaamu caleyh wixii ka dambeeyey dadkii ka dambeeyey dad islaam ku dhashay wey islaamnimo kusoo barbaaray ruuxii gaalnimo ku dhaca asalkiisii horena ka dhaqaaqa fidrada iyo abuurkii rabbi uu ku abuuray iyo diin jacaylkana diidoo gaalnimo ku dhacaay waa gaal murtad awey ah axkaamtii munaafiqiinta qaadan mahaye xugum murtad buu qaadan man badala diinahu faqtuluu ah xaafid ibn xajarna wuxuu yihi asagu inama ikhtalafa alxukmu liana anabiya kana yata'alafuhum wayaqbal maa adharuuhu min alislaami walow dahara minhum ixtimaalu khilaafihi waama bacdah faman adhara shayan fainahu yuaahadu bihi walaa yutrak limaslaxati taaliifi licadam lixtiyaaji ila dalik fatxilbaari majalka saddextoonaad safxada sideetanaad baa lagu laaban karaa sidoo kale macnaha waxaa caddaynaya xadiidkii ahaa ina annaasa xadiidu abibakar waad garanaysaan fi sunan wa fi lmasaniid asaxiix ina annaasa idaa ra'w lmunkara falam yugayiruuh dadku hadday munkar arkaan iyo dembi iyo meelka dhac shareecada lagaga dhachayo ay indhaha saaraan falam yuayiruu aysan waxba ka qaban aysan badelin awshaka allahu an yacumahum biciqaabin minhu ilahay wuxuu mudan yahay oo dhow inay dhacdo ilaahay inuu ciqaab iyo masaa'ib ummaddo dhan ku camimo qayb ka mida soomaalida haddii laga kari waayo fujuur iyo dembi iyo xuruub lqaba'il iyo qutaacu duruq iyo balaayo laga kari waayo inta kan la ay daawato dugaamada u furaadaan kuwii dembiilayaasha ahaa iyo intii daawanaysayba musiibadu way asiibaysa musiibadu way asiiba wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa tii buu nabigu sharxahaya wa fii riwaaya min alxadiid ina alqawma idaa ra'w daalima ina alqawma idaa ra'w adaalima tolku iyo dadka muslimiinta hadday ninkii daalimka ee gardaraaye arkaan falam ya'khuduu calaa yaday gacmaha aysan qabanin warjoog aan la odhanin waalmunkara munkarkana ay arkaan falam yugayiruuha aysan bedelin waxba aysan ka qabanin camahum allahu biciqaabi ilahay baa ciqaabtiisa wada gaadhsiiya kulligood waa meesha wadaaduu odhan jireen idaa nazalat ilbalaau tacumu aalixa wasaalix balaayadu hadday timaado as ninka wanaagsanna way ku habsan ka xunna way ku habsan maxaa yeele adaa waxaa laga rabay inaad daalikan gar daranayn adeerka ad qabato waad qaban weyday waa daawatay waa idinkuwaad habsanaysa waa aniga hadda ka hor sheegay qaacida iyagoo ka hadlaya muslimiintu fiirinaya cali ibnu aalib baa maalin waxaa loo keenay saddex nin nin nin ninka asagaa dilo gacanta iska lahayo waa tooribu ku dilay ninna wuu u qabtay ninna waa daawanay laba nin baas af dhaafay nin baa toori iska gooyay kii kale waa carray waa booday asagoo caga ku baxsan lahaa ku kalaa ka hor u qabta dhab u siiyey wuu soo gaadhay tooribu ku kala gooyey ninna ninka caydhsanaya iyo ninka u qabanhaya waa daawanhayay daa daawadu ahaa riwaayadda meesha ka dhacaysu daawanay khilaafadii sayidina cali bay ahayd waa loo keenay xukun baa la yidhi wuxuu yihi ninka ninka dila waa qaatil waman yaqtul mu'mina mutacamidan baa aakhara u taalla adduunkana waxaa u yaalla wakatabna calayhim fiiha ana nafsa binafsi gawraca bur asago war la gartay wey kii u qabtay maxaanu ku samaynaa xabsiga geeyabo ilaa u dhintana ku jiro isagu waa la xidhi buu ihi wuxuusan ku dhimanin kana noolaanin ha la siiyo maalinka koob biyo ah xabad rooti ah ilaa uu nafba halkaa ku jira buu waa kii qabtay daawadihii reer magaalkaa ka waran baa leeay wuxuu ninkii daawanaya ragga isdilaya ya odhan waaye kala qaban waaye ee hiili iyo hoo midna keeni waaye ee munkarka wax ka qaban waaye labada indhood ha laga soo tuura bul labada indhood baa laga bixiyey isagoo hamagsanaya lasii daay imise marka soomaali baa u baahan maanta indhaha in laga bixiyo idinkaa idin weydiinayaa inta nina maanta u baahan ama qabaailka u baahan maanta indhaha laga soo tuura calaa fatwa sayidina cali ibn abi aalib oo nabigu sheegay ummadda nabi maxamed ninka qadaha iyo xukunka ugu yaqaana inuu yahy ala cala ilaaq calaa khilaafin fii sixati alxadiis si kastaba ha noqotee uu qadaha u yaqaanay cilman wa camalan waa masale mutawaatira cinda almuslimiin la yaqaano canawa nabigaa weliba u duceeyey markuu dirahay ee yaman loo diray ya waxaa nabi maxamedow nin yarna waan ahay isagoo yaroo dhowr iyo labaatan jira oon soddonkiisi buuxsaman baa la diro l yaman u aad ayib wuxuu nabi nin yarna waan ahay xaakim iyo qaadina ma noqon karee maa iga daysid raggan waaweyn ee muhaajiriin ansaar maa dirtid nabig wuxuu ihi soo fadhiiso dhabarku ka taabto waa la khaliifay waxaad u taqaaneen nabigu waa u duceeyey kadibna qaabka waxa loo xukumo nabigu u sheegay hadday kuu yimaadaan laba nin oo gaar isku haysata ilaaad mid kasta afkiisa qaadood dhegaysataa ha xukumin kartaa lagi ninkan ka dhagayso meel kaga qora kana dhagayso kaga qora ku celi markuu ninkasto codkiisa bogtaayo go-aanka gaadh baa laydhi kitaabka rabbiga u fiiri baaxuurka u kala qabo nabi wuxuu yihi ilaahw qalbigiisa hanuuni carabkiisana xaqa ku sug dhabarka laga dharbaaxay maalinkan nabigu u duceey buu ilaa yawmina haada oon taagan oo lixdan jir aan ahay weligay gar la ii keenay mugdi igama gelin buui gar la ii keenay isoo gaadhay mugdi igama gelin buui wade nabi maxamed baa duceeya waa la yaqaanaa jariir oo nin laf weyn dheer dheer ahaayo fardaha markuu fuula ka faniini jiray xaggana mujaahid ahaa buu nabigu maalin yidhi islaamkii ree daws dilkhalasa ah, intaad ciidan kuntana kaxaysato cagta soo mari sanamay caabudi jireen ree daws wuxuu nabi maxamed fardaha kuma fiiciniy meeshuna way fog tahay bal ka tali nabigu faraskiiba ku fadhiisiyey wuu u duceeyey allahuma ajcalhu haadiyan maadiyan wahabbithu faraskii ilaah ku sug maalinkii baa ugu dambaysa faras ka faniino duugalgasho farasku waa saaraan jiray marka dhaqan hawl nabi maxamed lagu yaqaano way hawlahaas waa hawlo ambiye <clears throat> waxaynu oga jeednaa fatwada sayidina cumar waa haabita saxiixa bal alimaam shamsudiin abu bakr bn اlqayim aljawziya fi kitaabi aطuruq اlxukmiya fi fi siyaas sharciya wuxuu leeyahay fatwada uu dhiibay cali uu bixiyey waa fatwa waafaqsan usuul shariica adilu u ururiyo weliba adilada badana uu keena waxaa ka mid a inay saal la yeeli karo bannaan tahay waxaa ka mid a waxaa nabiga ka sugan sal ly slam ruuxu hadduu guri bini aadam minan aan loo fasixin dhaha ku taago nabig xu dhaha laga soo tuuro gurigaada oo kuu xihan baa baqbaqa ninkaa fiiriya ama duleelka mudax haddaad ka geliso oo ishu ay daadatoy soo dhacdo ishaa mag ma laha hadur weeye tii kaleu ku fiiriy waad ka gelisay labadu waa dhaceen laguma haysta aakhriya adduuminaba ishu markay sharciga rabbi ay ku taagan tahay oy ido badan tahay way xurmaysan tahay konton halaad wey tiiba tan waa konton tanna waa konton boqol halaad wey oo wax magtaada le-eg ama ka badanba bal bacdu ahlicilm waxay leeyihin keligeed isha keligeed baa boqol ah rag baa leh laakiin markay idadarootoy dhas ay dhusdhusley noqotay oy xagga fiirisay sida daawacado la kari waaye dhush baa laga siinhaya soo maaha wuxuu leeyahay ibnu qayim raxmat ullahi tacaala caleyh haddayba banaanaatay sharciyan nabiguna xataa isku dayay nin gurigiisa fiirinayay inuu mudca ka geliyo haddayba banaanaatay nin guri qoraansaday indhaha in laga rido maxaad moodaabuu nin muslim oo la dilayo dhiiggiisa la daadinayo bikayri xaqin lagu dilhayo ninka daawanaya ee dembigaa fiirsanaya ee gardaradayo dulanka eegaye xaggaba ku marqaansan maxaad moodaab waa in laga soo tuurab dadka muslimiinta la gumaadaya axmaaradu gumaadayso ee gaalada iskugu tagtay la baabi-inhayo qabaa-ilka ama wadaadaha ama duqeyda ama indheer garadka ama siyaasiyiinta ama cuqaasha ama ismada daawanhaya bal u doodahay maxaad moodaa kulligood waa in dhaha laga soo tuurab haddaa waa tabar haysa wey haddii haddii kale adigana lagala soo tuurina meel fadhiiso idan nabig wuxu uri sal ly slam ruux qolyaha hadday dulan iyo daalnimo arkaan wax jira wey qosol hawshu ma ah waa arrin jirto waaqica inaan khayaal ku noolaana ma ah <clears throat> tolku hadday arkaan dulan aysan qabanin dembi la arkoon la qabanin ilaahay subxaanahu wa tacaala ciqaabooda gaadhsiiya wax hadda idin haystana wey xadiidkaas ibnu maaja abu daawuud ibn abi shayba abu yacla eh, abu yacla isxaaq nu iyo axmed iyo keyrkood baa soo saara waana xadiis saxiixa muran ma laha waxaa kaloo asalkaa taageeraya ah inaan xukunka laga tegaynin waxaynu soo taqriirinay biadilla ana alaxkaam fi dunya tajri cala dawaahir axkaamta shareecadu adduunka hadd markaynu joogno waxa ruuxa nooga muuqdaan ku dhaqmayna waxa ruuxa ugu sameeyo ama islaamnimo iyo iimaan ah ama gaalnimo iyo kufr iyo nifaaqaynu kula dhaqmaynaa qalbigiisa hoose iyo sirtiisa iyo niyadiisa waxa ku duuban rabbi u tallaa subxaana wa tacaala innaga nooma taalo asalkaana waa asalku taqriiriyey nabigu in badanna ka hadlay axaadiitii wa xisaaban cala allah inii lam umar an unaqima can quluubi innaas wa an ashuqa butuunahum adiladii badnayd baa soo taqriirisay cumarna markuu nabigu dhinta kadib baa asna ka hadlay masaladaas wuxuu odhan jiray ina naasan aw ina unaasan kaanuu yu'khaduuna bilwaxyi fi cadi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi dadku ama ummadda qeyb ka mid a xilligii nebi maxamed waxyi baa lagu qaban jiray nin annaga noo fiican oo musalli oo ahlu khayr oo noo qurucsan bay aayad kasoo degi inuu munaafiqaba la cadaynba tuurtaa lagu dhegay kuwa annaga noo wanaagsanaa oo noo aha inuu mujaahid janna gelahay buu nabigu dhihi maya naar buu ku jiraa maxaa yeelay wuxuu xaday alaab buu xaday haniimadu qayb ka xaday yacni xilligii nebi maxamed daahirna nabigu waxbuu ku qaban jiray mararka qaarkood oo waxyigaa fashili jiray oo caddayn jiray baainkana wabuu ku qaban jiro waxyaa ka warrami jira laakiin hadda wuxuu yihi mararka wuxuu yidhi hadda ina unaasan kaanuu yuukaduuna bilwaxyi fii cahdi rasuuli illah wa ina alwaxya qad inqataca bu waxyigu hadda waa go-ay aayad noo soo degaysaa ma jirto wa inamaa na'hudukum annagu waxaan kula xisaabtamaynaa buu nin kasta wuxuu nagu leeyahay bimaa dahara min amaalihi bimaa dahara lana min acmaalikum buur waxa noo muuqda falalkaad samaysan acmaashiina wx nooga muuqda baaynu ku xisaabaynaa faman adhara lana khayran aminaahu waqarabnaah walaysa lana min sariiratihi shay allahu yuxaasibu cala sariiratih waman adhara lana suuءan aw shara lam na'manhu walam nusadiqhu wain qaala ina sariiratahu xasana cumar u qaacidadiisa wuxuu ruuxii wanaag noo muujiya iyo khayr iyo camal wanaagsan ay nooga muuqato waanu aamini waan soo dhawaynaynaa xilkan u dhiibanaynaa waan rumaynaynaa warkiisa qalbigiisa iyo niyadiisa waxa ku duuban rabbi bay u taallaa subxaanahu wa tacaala ninkii xumaan ay nooga muuqata buuri iyo shar iyo edabdarro iyo gabidhac aamini mayna buuri warkiisana rumayn mayno xilla u dhiiban mayno buuri haba ku andacooda asagu war niyada way fiicanta siba waxayga noqdaye qalbiga iimaan baa ka buuxa mumin kaamilaan ahay meeshan waxa ku jira adaad ogtahay tahay falkan umaan sameeyey sheeko raqiisa wey qalbiga waxa ku jira ada aday kuu taallaa annaga waxaa nooga kaamudaan kugu xukumayna taasaa laguu gora lagu day fii riwaaya wuxuu odhan jiray saraa'irukum fii maa baynakum wa bayna rabbikum sariirada sirtiinu iyo waxa qalbigiina ku jira idinka iyo rabbigiin bay u taallaa annaga nama khusayso xadiidka fi waa garanaysaan laba kun lix boqol bal xaafid xajar su u waday maslada u taxliinaya wuxu uhi waa biljumla wa kulluhum yani culummada muslimiinta ajmacuu cala ana axkaama dunya cala aahir muslimiintu waxay ku ijmaaceen axkaamta adduunka ma mu'min ba ma faasiq ba ma gaal ba ma la dili ma la dayn adduunka haddaynu joogna daahirka kaa muuqdaan kugu xukumaynaa wallahu yatawala saraa'ir waqad qaala sala allahu alayh wasalam liusaamata bnu zayd hlا shaqaqta can qalbihi waqala lkhaalid lama اsta'dana fii qatli man ankara اlqismata inii lam umar an unaqiba can quluub الnaas xadidka muslim iyo eyrkiibu daliishaday waa waday taas waa meesheeda nabigu salawaat ullahi wasalaam al laakiin waxaad og tihiin marar badan inuu munaafiqiin dilkoodu banaanaa ama waajibay iska daay markii nabiga maadishina uu yihi lianlaa yaquula الnaas aw lianlaa yataxadaث الnaas ana muxamada yaqtul asxaabah waxyigii baa degahaya dadkiibu nabigu ururinaya hadduu dadka munaafiqiinta ana muslimiinta ku xisaaban yihiin gaalada iyo cadowga islaamku waxay u arkaan munaafiq inuu muslim yahay hadduu nabigu intuu soo qabto gowraco xadkii rabbi ku waajibiyey ka oofiyo dadkii soo islaami lahaa iyo dadkii diinta u helanaa ee doonayay iyo carabtii cusbayd ee remiyiga ahayd dadkii wa dh waxay war u kaadiye ma ninka hadda bilaabay kuwii la joogay ee dariskiisa inuu gargowraco inaga daayay diintaa shaqa kuma lihin laakiin wix xilligaa ka dambeeya sharcigu waa sugnaaday waa la kala baxay faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur wa qul ilxaqu min rabbikum hawshu way caddahay huwa aladii khalaqakum faminkum kaafir wa minkum mu'min fariiqun fi ljanati wa fi saciir hada bayaanu linnaas wey labadaa baab baa la kala geli kan waa munaafiq xukunkii muslimiintu qaadaan xilliga ay qaadan jireen fi lcahdi annabawi ma jirto hadda ma munaafiq ba min nifaaqi camaliga baad ujeedaa mise kii akbarka ah. hadduu nifaaq camala yahay waa dembi kabiira maalkabaar naga siidaa xoguu tacsiir haddaad tacsiirta aday ku taala adii iska badbaaba laakiin haddaad tiraada nifaaqi akbarka ee gaalnimadahabuu ku dhacay xaggana xilligii nabi maxamed lianlaa yaquula annaasu ina muxameda yaqtulu asxaaba warka hadda ma jiraan taa waa in la ogaado amaa waajibaadka kale en xuduudda ahayn ama xaddu ridda aan ahayn taa maxaa nabi wuxuuna yidhi man badala diin asagaana amray nabigo ma dhahnaa markaad dhimato lianlaa yaquula annaasu ina almuslimiina yaqtuluuna asxaabahum ma dhahnaa maya nabi wuxuu yihi man badala diinahu faqtuluu saxaabaduna taasay ku dhaqmeen inay daayeen oo intuu gaalnimo ku dhahay cafiyeen ma jiraan ninka u badnaa bay saddex beri dheen war ku tobadkeen haddii kale waa dhamaanaysaa cumaro kale koox wuxuu yidhi waintay la ido intay ka dhiman hayaan halkaas maalin diinta loo bandhigo hadday diidaan marka dambe halalaay almuhim in murtadka la dilahayo ninkii diinta ka baxay kaafirna lala jihaaday saxaabadoodkooda waa cadda ama ka qaadi ahaan ama ka caalim ahaan ama nin mas-uul oo cidda muslimiinta xil u haya xal waxaynu soo maray culummada degmadaa joogta ama gobolladaa joogta inay iyagu qudaadi yihiin madaxweyneyaal la yihiin xuduudda oofinayaan ummadda kale xukumayaan ay reer kala dhaqahayaan xalaynu soo cadaynay culamadu waxay ka qabaan iyo adilada soo sheegay ruuxu shay mustaxaba oo sunno ah ummadu aysan kala didin waad uga tegi kartaa bal qawaaciddu waxaa ka mid ah min almustaxabbi tarku lmustaxabbi muaqata lilitilaaf qaacida culmadu yaqaanaan wey shay sunno ah ood haddaad samaysa ajir ka heli lahayd ummaddu saysan kaaga kala yaacin waad iska dayn kartaa sunada nabi maxamed axaadiisu say ku caddaaya waxaa weeye salaada marka la tukanaya jahriyada ah bisimka in la siraysto warka anagi annaga shaaficiyada u kaadi iyo warka ayagii xagga gee way ku caddahay bacdu saxaabana waa qabaan madhab shaaficiy laakiin xadiid saxiixa oo sariix ku ah fii masalat aljahri bilbasmala shaaficiya ma hayaan waana soo waayeen mana heli karaan xoogo buu nawowi sharxu sii daayay intana waxaa ku faraxasho oo ku tuntay dahabi baa kala turtuuray ibnu rajabna wuxuu yihi waa sida la sheegay xaafidna waa qira xaafid ibn xajar ah, oo shaafica ah, waa qira wuxu yhi haddaan shaaficiya nahay ma haynaba hal xadiis oo saxiix ah kuna cad mas'alada in lala jahrahayo bismka soomaaliya waxaad ku taqaaneen madhabka shaaficiya markay saadaga allahu akbar bisin ka sii daayaan tuulaa tagtay haddaad bisinka siraysato wahaabiga qabta lagu odhanaya caamadu way kaa kala yaac iska badaaba la jahar qunuud bay yaqaaneen allahuma hadinaa fi man hadayta salaada subax oo joogto ah haddaad qunuudkii faraha ka qaado salaada lagaa goosan masaajidan baa lagu weydiin maayo fatxulmajidna lagaa dhegaysan maayo oo la jahar qunuudkana u qaad intay kala yaaci lahaayeen oo bulshadu kala jabi lahayd masaladuna masale sunna iska tahay in la wada jiro labada socda waa waajib asal min usuuli shariica wey laakiin hawshan waa hawl iska sunna ah marka yustaxabu tarku lmustaxabi muaqatan litaliif in la wada socdo waa qaacida yaqaanay laakiin inaad weligaa ka tagto khalad wey haddaad weligaa ka tagto shaygii sunnada ahaa wuxuu isku bedeli dembi waa intaad ka fahmaysaan dadkan bulshada ead u sharxayso wuxuu inay masale diini ah tahay culumad isku hayaan wadaadihii yidhaha lala jaraa intanay dariishadeen kan ma sugno oo kan ma jiro oo kan ma jiro kanna kuma caddo waa sugan yahay waa masale khilaafiya culamadaadaan qabtay intay ka bislaan hayaan bulshadu masaladuna masale khilaafiya taqbal an niqaash ay tahay ay ka ogaanayaan mustawahooda iyo heerkooda aqoonaad ka soo kacahayo u dulqaado laakiin hadday noqoto weligayba la jahri maayo weligayna qunuudkaan wada hayaa ama weligay baan la jahray baan ujeedaa weligayna qunuudkaan wada hayaa aakhir marka dambe hawsha wax isu bedeli ninkii qunuud ka taga ama bisinka shiraysta burha lagu lafbixiyo sunnadii baa munkar noqonaysa taa lama ogolo sidaa darteed waa qaydeen salafku yustaxabu tarku lmustaxabi mu'aqatan xilli madalaysano in muddo ah laiska fahmaayo soomaalidan waagii dacwadu soo baxay dacwa salafiya ay timid geeska africa soo gaadhay waa horey soo gaadha boqol iyo konton sano ka hor bay soo gaadhay ay timid haddii xoogow loo yar dabcin lahaa oo wadaadihii sii jooga waddanka haystay culimmadu ahaa dhowr qaybood bay ahaayeen waxay iskugu jireen niman iska duruq ah oo suufiye ah oo iska xatreeya durbaanka garaaca iska badbooda haweenka farqahooda wax ka furta aqoon badan aan lahayn ummaddana kharibaba haweenku waa noo bannaan yihiin waxa waa bannaan yahay waxay yaqaanaan un jirin musiibo ah oo ummadda rogay oo shirkigu ka buux iyo niman culumo ah oo axkaanley ah oo fiqiga yaqaana oo haweenka meherin jiray oo dadka xaq kala xukumi jiray minhaajka akhrisan jiray fannigaa daraasayn jiray ummaddana culumo u ah axkaanley ama minhaajley iyo qolyahan duruqda suufiyada ah col bay ahaayeen col xiiro xiiro ay ahaayeen oon is arki karin kan suufiga ahee maxaan ku raa fooxlaha ah meeshuu ku ogaaday meesha in axkaan axkaanlebe faqiihaj ka carari jiray reerkaa ziyaaro weydiin weydin ka leexanhaya kuwo kaloo iska cidlo dhasha dhiganhaya saasay hawshu ahayd markaa anagu nimid waxaan nidhi qori iyo qiiqii waa lasla tuuraa qori iyo qiiqiiba waa la lasla tuuraa axkaanley iyo nimankii duruq ahaaye baatinida ibaaxiyiinta ummadda rogay wix dhan waa sudfan u qabanay waan israacina waa isla xaaqnay ayaguna waa iskaalmaysan gaashaanka lasu daruuro ilaa yomina hada xabaddi baa socota haddii la kala reebi lahaa oo nimankan culummada ah gooni loola hadli lahaa niman culumma diinta yaqaan ay ahaayeen intii markaa dee ummaddu ay aqoontooda gaadhsanay lala niqaasho wax la weydiiyo masaa'ilka iyo diintii iyo manhajkan la nimid ean wad wadanay kutubu shaaficiya ku qoranta quutulmuqtadi kitaabka loo yaqaan mise quutulmuxtaaj baa ulahaa adraci u lahaa ee manhaajka lagu sharxay fatxulmajidka wax ku qoran baa ku qoran kitaabu tawxiid macna abdihab wax ku qoran baa ku qoran aima shaaficiya intaan sheegnay ama la soconay in la eg ama ka badan bayba hayeen haddaan ayaga la xisaabtano culumi ahayn la xurmeeyo oo xananka faraha looga bixiyo oo qamiisya cadda wax laga siiyo oo maxaan ku idhahdaayey marar xaramka la geeyo lala niqaasho culumay ahayn waxba maaya diinta yaqaan calaa aqali taqdiir rag badan baa laga helaa nin asagu tolkii raaco yidhahda yaan xanaaqo tolkii raaco yidhahda wahaabiyu raacay iyo akhwaanbu raacay iyo bidcuu raacay yaan lagu odhan dhaga adayga lama waayeen laakiin in badan oo ayaga ka mid a xaqay qaadan lahaayeen aqoon tii markii aan la soconnay ka badanna waaba hayeen ummadda axkaamta iyo fiqiga bari lahaayeen tawxiidna waa ugu dari lahaayeen laakiin markaan hal dhinac ka maray oon israacinay ayagoon inta isgaashaanbursadeen wixii naga raacay waaba loogaaba marka waxaan oga jeedaa taas dhibkaa dhib dhib dhacay buu ahaa haaniyan ummaddu qur-aanka marka la akrinayo qira'a yaqaani abi camar la yihahdo oo si toosaan aan loo aqoonin laakiin qaybo ka mida la yaqaan intaan tooda u gambinaan qiraa'atu xafs riwaayatu xafsi can caasim baa oola nimid qur-aan aysan aqoonin baan akrinay meeshii yacmalun tacmalunaan nidhi tacmulan yacmulan ku bedelay kafirin kafirin baan nidhi idan qiraa'ada ay reer ku dhaqahayeen iyo qur-aankay ummaddu u akrin jireen qur-aan ka bedelan bimacnaa qira'a ka bedelan aw riwaaya ka bedelan baan keennay aqoontu intaa ma dhannayn aqoontu inay qiraa'aad sabca jiraan ama cashara mutawaatira oo ninku qiraa'adu doona u akrin karo oo qur-aanku isku mid yahay kulluhaa shafin kaaf mustawaha anaga aqooneed ma dhannayn haddaan bulsho soomaaliyeed nahay annaga kamaana sugin sankan ka gelinay maxaan idhi abi camarba waa taqaanina xafsana qaata tajwiidaysan aqoonina waa ku xaabinay nimankai hadda macalimiinta ay reerka qur-aanka bari jiray dagaal bay u soo rogteen ila niman laga hoos guuray oo laga hoos qaaday gogashi nin yidhaha fariisida laga hoos qaaday kursigii muxuu suga haya dagaal manhajkii madhabkay haysteen madhab ahaa ashaafici laftirkiisi waa u gambino madhab alxambali baan u keennay wa ninkii madhab alxambali baad oo la timid shaafici waad u gambisay qiraa'adii xafsa waad u keentay oo qur-aankii waad u gambisay tawxiidku yaqaanay tawxiid alashaacira ama maaturidiya ahlu sunna waljamaca yaqaanay kiina waad u gambisay axkaanle iyo suufiyimada kale waad ku qabatay maxaad ka sugi dagaal ba-an bay shee abuukar iyo raggiisa la kulmay ilaa minkana waa haya siyaasadda noocahayd marka in wax laga bedelay u baahan tahay waa ti marka leeyihiin yajuusu tarku lmustaxabi yajuusu tarku lmustaxabi muaqatan litaliif bay ahayd yani inaad xafsu hadda akrid maxaa kuu kalifahayaba bulshadan soomaaliyed ama geeska afrika digtaay qiraadan ay taqaanaa tii u akri waxay khaldi jireen ka sax shaadibad usoo qabo duruqul adaaga kala bar siday kala tahay ayadda u toosi maxaa kugu kalifa aduna tala xafsa iga dhegayso xilligan ishu ay furantay aqoontu ay ballaaratay in la gaaro qiraaad sabca inaan akrino ama cashara haba la gaadha waa la gaari doonay fiqi shaafici buu haystay maxaa taqliid taqliid ka duway intaad shaafici ka cadhayso inaad xambale ku xidho ama shaafici ka cadhayso aad shawkaani iyo ku xidho qole ijtihaadiyiina ku xidho esh esh ilfaaida ninkii madhabkiisii aad la taqaanina ummadda lagu soo dhaqay la gal kadibna taqliidka xun ee mutacasibka ee kharibane culamadu ka digeen shaafici oo dhan ka digta oo shaafici ka hadlay kii ka deg way way socon lahayd sunooyinka yararkee masale khilaafiya oo kale far la dhaqaajiyey iyo bisinka hoos loo dhigay iyo qunuud loo gembiyey iyo hawlahaasna waaba laga heshin karayba iyagu maba sii dhib badnaynba horta hawlo badan baa iska jira taasaan marka ujeednaa intaad ruuxa muslimka wada socon kartaan fii masaa'il khilaafiya camaliya oo sunna ah waa in lagu wada socdo waajibaadka laftirkoodu waajibaadka laftirkoodu waajibka mar baa laga tegi karaa loogana tegi karaa liwjaba minhu shay isaga ka waajibsan waa cinda tacaarud alwaajibaat waa yaqaana culamadu waa qawacida ku qoran tahay haddii laba waajib isqabtaan labadaa midka cidhiidhigay waktigiisu uu baxahayo ayaad ku hormari ka waktigiisu aad ka daba tegi karto ama wakhtigiisu uu waasaca yahay baa kugu dambay tusaale gaaban adoo salaad casaro qoraxdu sii dhacaysa ku jaraaratan ilmo yaroo sii ordoo dalaandalhayo baabuur soo kacaaya laamigiisa kusii socda hadaad salaada goyso ood wiilka ka daba ordo ood soo qabato ood soo noqoto salaaddii waa waqti waa kaa tagahaya ama nin indhoolaha hamagsanayo webi ka sifaninhaya aragta sii socda haddaan la gaadho intii la dabasho lasoo qaban naf baxaaya inqaad alghariiq wasabi iyo salaadii aad u taagnayd tee daran salaada way ku sugi kartaa salaadda waad goyn waad ka tegey beri baad dhihi ilaahayow muslimiin baa badbaadinhayay waad soo qadayn hadhowaad weysan waad ka daba tegi ilahna wuu kaa aqbalhaya muslimku waa inaad badbaadayso in dhoolahan webiga laga qabto wey farad cayn kugu adiga ku saaran shaksiyan iyo fardu kifaaya isqabtay yani salaadii oo waqtigeedu baxay iyo waxaa isqabtay janaazo muslimiin hala duga alla xabaal leeyahy janaazadu waa fardu kifaaya salaadan duhur ama casare ku saaranna fardu cayn wey iyadaan ku horeynaynaa xaj say jumhuurtu u badan yihiin wuxuu ku waajibay cala taraakhi cimrigaa xilligaa doontaad soo xajiyi karta sida loo badan yahay laakiin waa masale khilaafiya walacalla inuu khilaafku raajix yahay jihaadkuna waa farad hadda cayna ku saaran lix boqoloo sano ka horba fard cayn soo noqday kumana sugahayo waa la adduunka o dhan bay ka socotaa intaad toban kun oo doolar iyo shan kun oo dolar ururisaaniya islaantaa xajiyayna shanta kun u dir mujaahidiinta khalad aad gelaysa wey inaad maalka bixiso waa fardocayn bay kugu tahay ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi fi kitaabihi alfataawa alkubra wuxuu leeyahay xilligan hadda aynu marayno oo kale haweenka ayuu jihaadku fardocayn ku yahay hadday lafahooda xabadda u rii waayo inay dahabka iyo shilinka dhiibaan baa waajib ah caruurta yararka ay taamta iyo sibyaanta xoolahooda in laga qaadaa waajib ah jihaadka lagu bixiyo nin weyn oo gar weyn oo islaantiisa isagoo xajinaya u kaadi baa soo warkii jooji caloosha ka xoqanaya waan soo xajiyey alxamdu taqaballa minam ku hayo warki kaa warkii jooji boqol doora inu xawila aan diyar u ahayn nacaska asagoo warkiisa iska daa marka yacani farducaynta markaa taagan ee aan dib laga soo qaban karin ama cimrigeeda aan ku sugaynin ayaa lagu hormarhayaa ka cimrigeeda kusugaya taraakha ku waajibhaya oo kuu dambaynhaya yani masaail noocaas oo kale ah yaa jiro laga tegi karo xataa waajibba ah waajibka mudayaqa ah baa laga hormay ka muwasac ah aladi yajib cala ataraki ugu dambayn waxaa horan aladi yajib cala alfawr fadl acyaan muqadam calaa furuud alkifaayaat waa masale macruufoo la yaqaan xataa waajibaadka qeybo ka mid a ah. haddii aad ka baqayso dhib ka badan inuu ka yimaado oo arrintaa arrin ka khatarsan aad ka baqayso inuu ka yimaado baqaasna uu yahay aad ka baqaysa arrin la hubo oo yaqiin ah ama dani haalib fulaynimo kugu jirta iyo kaliya nugeyl lagama hadlaayo marar baa laga tegi kara nabi maxad sal ly slam kacbadi quraysh dhismaheeda kama bedelin qaabkay quraysh u dhisee nabigu u daayay nabigu caaishu maalinku yidhi caaishu tolka haddaanan ka baqaynin tolka haddaysan ku cusbayn gaalnimo oo laba sano ka hor bay boqolkiiba konton qayba ka mid a ah soo islaameen kufaaru quraysh muslimiin fatxi maka gaalnimaa ku cusub qalbigooda weli waxbaa ku dambeeya ama dhaqamadooda qaybo ka mid a casabiyaadka waxbaa iska jir acmaal baa weli iska jirta dareen baa qaybo ka mid a laga yaba inay iskaga jirto marka tolka haddaysan gaalnimo ku cusbaynoo waa hore dumin lahaa kadibna aabbahay ibraahim nabiyullahi ibraahim qaabkuu ku ogaa u dhisi lahaa laba albaab baan u yeeli lahaa baab albaab xagga bari iyo albaab xagga galbeed ah mid laga soo galo kacbada iyo mid laga baxo albaabeeda dhulkaan ku dhajin lahaa quraysh intay jaranjar ahaan soo dhiseen bay halkaa docdoo kale albaabka ka sameeyeen ruux wuu soo fuuli soo fuuli waa ka geli jiray nabigu waxay saa u yeeleen buu i marka ruuxaysan u idmin kacbadu yidhi aad gashid bay rabeen intay xabad ka soo laalaan inay kala tuuraan adoo mugta halkaa dhexda taagan dhul ka soo tagay haddii feerahan laga haraatiyo qaadad karta dhul bilaabaysa jeegadaad u dhici saasay rabeen meel ay u xidhon ninkay doonana geliyaan kay doonana u diidaan sida hadda boqoradu ay sameeyaan boqorada loo faraa shacabka looma ogolo tayib taasoo kaley ku dhaqmi jireen nabigu wuxuu ihi taas ma ogoli beytku waxaa weeyaan sawaain alcaakifu fiihi walbaad waa loo dhan yahay ka dhex degan iyo ka kor ka yimid ummadda u dhexeeya albaab dhulka ku dhegan oo laga galay mid laga sii baxaan u samayn laha midda kale xijir ismaaciil meesha hadda qoolaaban ee lagu diidi waad aragtay waa kacbada qayb ka mid a ah. way soo gaabsadeen beytku intuu ahaa in yar bay dhiseen intana way ka tageen waa meesha hadda xijir ismaciil loo yaqaana saa u qoolaaban eed kor ka marayso korbaad ka mari saad usoo wareegaysa markaad dhagaxa xajir aswad taagan tahay ood albaabka dhaafto buu ku qaban hayaaba meel qoolaaban baa ku qaban oo xero yaroo saa u weegaaran ah haddaad dhex marto waxaa la mid tahay nin dhex maray kacbadii mada dawaafin marka dawaafku waa in shayga meel ka baxso lagu wareego soo maa miiskan waa inaad banaanka kaga wareegto haddaad halka martumi ka dawaafto idanna wuxuu yidhi sal ly slam intaan waasiciyaan xijir ismaaciilla ah, soo gelin lahaa kacbada laakiin haddaan dumiyo waxaan ka inay yidhahdaan ma maqashin nabi maxamed hadduuba intuu wax kasta ka daray buu kacbada uso dhigtay beytka ilahay buu dumiyeyba inayba dib u gaaloobaan ba laga yaba diinta ka baxaan qaybo ka mid a ah. waajibkii ama shaygii ku saaraa marar badan ba waxa laga yaba in looga tegi karo fitna ka badan yaysan ka imaan in looga tegi karo laakiin hawsha waxaa daraasayn culummada hawsha qiimeyn kara waaqicana garanaya diintana garanaya taas waa masaa'il mustatnayaad ah laakiin asal waxaa weeye xaq uu waajibay iyo xad weliba xuduud iskuma jirte jihaad iyo xuduudda caadiga iyo ridde iyo hawshaa laga hadli maayo waajibaad kalan ka hadlaynaa kuwaa sidoodaa loo fulin ama hallaa kala baxy an lakala bixi laakiin waajibaadka kale baan ujeednaa iyo sunnooyinka kale taas waa in la iska ogaado qodobka intaasaan kaga tegna qodobka koob iyo tobnaad waxaynu talkhiisinaynaa sagaalkii qodob een soo marray ama tobankii qodob een soo marray macaanida ku yimid oo urursan baal hawshu says u baahan fadhigun waa dheeraaday dadkuna in kalaf ka talgayaba waxaan leenahay qodobkood waxaynu soo marray in bini aadamku u hayaan muslimiin iyo gaalo waxaynu soo marray al aslu fii dami lmuslimi wa maalihi wa cirdihi alxurmatu waltaxriimu walcisma ruuxa bini aadamkaee muslimka ah asal waxaa dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo nasabkiisa inuu kaa nabadgalo oo walaalkaa yahay waxaan kaloon soo maray in gaalku asal dhiiggiisu bannaan yahay wa khusuusan idaa balaqatu dacwa weliba gaar ahaan markuu islaamka maqlay oo diintu gaadhay uu maqlay inay jirto wax lahaa diin islaam oy muslimiintu aaminsan yihiin una dagaalamaya warkaa hadduu dheegay oo dhagtaa warkaa dhabay oo islaami waayey al alslu fii damihi inuu banaan yahay waynu soo maray maalkiisi asagaba waxaynu soo marray ruuxa muslimka ah dhiiggiisa waxaa banaynayaa iyo maalkiisi iyo cirdigiisii mutlaqan inuu yahay alriddatu waalkufr ayib asbaab xuduud ah ama xuquuq lagu yeeshay oo dhiiggiisi banaysa laakiin cirdigiisi kale iyo maalkiisa aan banaynna waa jiraan sida qisaastoo kale xaddu rajmi zinadoo kale liwaadka ityaan lbahiimoo kale iyo iyo maxaan ku dhahay khaniisnimadoo kale waynu soo marnay kuwa noocaasa waxay ahaayeen ruuxii xad ahaan baa loo oofin oo xadka laga oofin mooyaane gaala dilhaya ma ah dhiiggiisun baa lagu baneeyey bixaddin sharciyin laakiin laguma banaynin inaad dhiiggiis u banaysto gaalnimo laakiin waxa dhiiggiisa banayn kara ee xoolihiisii fay ka dhigay oo haniima ka dhigay oo muslimiinta loo qaybin fay baan ujeedahay waa markuu gaaloobo gaalnimana loo dilo calaa xaddi qowlihi sala alla alay waslam man badla diinahu faqtuluh waxaynu soo maray bini aadamka dhiigooda wuxuu ku xaaraan noqdo laba qodob aliimaan walamaan ruuxa inuu kaaga badbaado imaa muslim iyo iimaan laa taqulu wlaa taquluu liman alqaa ilaykum اslma aw اsalaama lasta mumina tabtaguuna carad alxayaati dunya facinda allahi magaanimu kaiira kadalika kuntum min qabl hadda horba idinku gaalaad ahaydeen ba saabay hadda ka horba qabla nabiyina maxamed gaalaad ahaydeen famana allahu calaykum rabbi baa idinku manaysay islaamka fatabayanuu hawsha ka fiirsadaa iyo inuu kaaga badbaado amaan gaal buu ahaa dhiigiisu asal waa banaanaa laakiin heshiis baa idin dhexeeya iyo mucaahada iyo itifaaq ka sulxu lxudaybiya wa naxwiha waxaynu soo marray alslu fi lcilaaqa bayna almuslimi wاlkafir inay tahay ma asilmi aw lxarb yacani wax nagaga aadan dadka gaalada ah ma nabadgelyihi heshiis baa mise xarbi iyo dagaal iyo gaashaan baa nagaga aadan waxaan leenahay alaslu fi lcalaaqa bayna almuslimi wاlkafir waxaa weeye gaalku hadday dacwada islaamku gaadhay alaslu fi calaaqatina waxa huwa alxarb waljihaad fi sabiili illah la silmi qolyahaas dhibay reer masaari isu kulligoyna ku wareerin kuwa ayaga ayib waxaynu soo maray mas'alada ugu muhiimsan caqiide ahaan ee u baahan in la daraasoyo in badan muslimiintu bartaan waa masalatu alasmaai walaxkaam masalatu lislaam wاlmuslim wاliimaan wاlmu'min wاlkafir wاlkufr wاnifaaq wاlmunaafiq masaa'ilka noocaas axkaam adduunya fara badan baa ku dhisan waa soo sheegnay qaybaan ka tilmaanay waciid iyo xukm aakharaha ku dhisan waxbaynu ka tilmaanay masaa'ilka in la taxqiijiyo u baahan yihiin waxaynu soo marray islaamka inuu laba u qaybsamo islaam xaqiiqi ah iyo islaam xukmi ah ruuxu wuxuu afka ka sheeganayo shahaataynkan uu ku dhawaaqay iyo tawxiidkan uu ku dhawaaqay hadduu qalbigiisa jiro acmaashii iyo waajibaadkii iyo islaamna uu ku dhaqaaqo oo falka u qabtaay kori hoosna uu islaam ka yahay waa muslim xaqiiqi ah waana islaam xaqiiqi ah dhab wey hadduu afka ka sheeganaya islaamnimo uurkana gaalnimo oga buuxdo waa islaam foojari ah wey artificial maqa jirte waa bug islaam bug ah wey waxaa u taqaaneen kaan aan u naqaana wey islaam xukmi ah bimacnaa intuu adduunka joogo waxaa nooga muuqday islaamku uu sheeganhayaan ku xukumaynaa waa muslim baan leenahay balaayo nagu xisaaban wey munaafiq qalbigiisa jeexi mayno u dhaqaaqi mayno laakiin aakhare markuu tago ilaahay baa ka warqabay uurkiisa waxa ku jire ina almunaafiqiina fi daraki اlasfali min annaar walan tajida lahum nasiira middaa ayadaa ah wey waxaynu soo maray alslaam iyo waliimaan inay yihiin ismaani limacnayayni mukhtalifayn islaamka iyo iimaanku waa laba magac oo kala matalaya laba shay oo kala duwan iimaanku waa tawxiidka iyo islaamnimada dhabta ee qalbigaada ku jirta baadinka ee qarsoon ilaahay keligii in loo khuduuco nabi maxamed la ixtiraamo la rumeeyo qalbigaada cabsida iyo khuduuca iyo khashyada iyo rabbika baqa iyo tawakulka iyo rajaynta iyo talasaaraadka rabbiga iyo qalbigaada ka buuxa hawshaa feedhaha kaga alaabaysan weeye iimaanku islaamkuna waa acmaashan muuqatee daahirka ah salaadii tukashadeedii ku dhawaaqii shahaataynka zakadii acmaashan laga qabanhayo carabka laga samayn gacmaha laga samayn lugaha laga samayn acmaashan laga samaynayo af iyo adima laga samaynayo yaa loo yaqaanaa islaam haddii waxaynu soo marray islaam gooni loo sheego ama mu'min iyo iimaan gooni loo sheego waa kuwada jiraan qawluhu tacaala waman yaqtul mu'minan mutacamidan aayaddu waxay cabiraysaa waman yaqtul musliman bay la mid tahay waman yaqtul musliman bay la mid tahay inama almu'minuun inama almuslimin baa lamid ah almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi waxaa la macnaa almu'minu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi nafsa shay waxaan idhi ida ftaraqa ijtamaca waida ijtamaca iftaraqa haddii islaam goyn loo sheego iimaan hoostu kaga nicmaysan yahay haddii iimaan keligi goon loo sheego islaamna hoostu kaga necmaysanya macnaha waynu soo maray ilata waa fahanteen ilata ka ka kalfaqiiri walmiskiin haddii faqiir la sheego hoosta waxaa kaga xusan miskiin miskiin haddii goon loo sheego hoosta waxaa kaga xusan faqiir haddii rabbi la sheego ilah baa hoosta macna ilah baa ku jira ilah haddii loo la sheego macna rububiya hoostay kaga nag idan waa asmada noocaas inay tahayn waynu soo marray waxaanu soo marray in aan shareecadu aqoonin in la anfiyo islaam laa islaama liman laa amaanata lah wladii laa nafsu muxamadin biyadihi laa yuslim maqli maysid laakiin waxaad maqlaysaa iimaanka in la anfiyo iimaanka waa la anfiyaa oo sharcigu wuu diidaa uu takoora markaad ku dhacdo dembi weyn ama waajib waajibaadka imanka ad ka tagto laa yazni zani xiina yazni wa huwa mumin walaa yashrab lkamra xiina yashrabuha wa huwa mumin baad maqlaysa maqli mayse laa yazni zani xiina yazni wahuwa muslim ayib laa iimaana liman laa amaanata lah ninkaan ballan iyo ammaano iyo wax ilaalin aan lahayn iimaanba ma laha wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin haaba wa khasira man huwa ya rasuul allah aladi laa yaman jaaruhu bawaa'iqa iimaanka waa la anfin markaa dembooyin oo kabiira ah ku dhacdo ama bacdu waajibaat اliman aad ka tagto ama aad ah, maxduuraadka isku dhacdo laakiin kuma hayna shareecada islaam la anfiyey sida raajixa wixii kusoo aroorayna inuu daciif yaba loo badan yahay waxaynu soo marray islaamka iyo iimaanka ee fardi badan idinkaan weydiinay iimaanka fadli badan aliimaan walislaam iimaanka fadli badan maxaa yeelay qalbigu iimaanku ka yimaadaa waxa qalbigaada ku jirana wuxuu ku amrayaa inaad ku shaqayso soo maha iimaan baa qalbiga ku jira mana shaqaynaya wax dhici kara maaha ilaahaad rumaysay eed jeceshay nabigaad raacday rumaysay waa inaad adeecdo taabacdo raacdo iimaankaada wuxuu kugu kalifayaa inaad hawl la timaado tukato khushuucdo rabbi caabudo nabiga raacdo xurmayso waajibaadka la timaado ilahay rasuulka waan jecel lakin u dhaqaaqi mahay makaa soconaysaa labadii aad secleedeed rumaysad raacdo waxay ku amreen inaad tukato waan didaa tiri muslim been baad noo sheegto annagana waa laakiin islaamku wuxuu noqon karaa afka baarkiisa iyo hawl aan jirin dabaal joogtayn buu noqon karaa idan marka waxaa fadli badan iimaanka iyo islaamka iimaanka fadli badan waxaynu soo marray alkufr wاlfusuuq wاlcisyaan baynu soo marray annifaaq wاlmunaafiq baanu soo marray mid kasta inuu u qaybsanhayo akbar iyo asqar baynu soo marray kufriga iyo nifaaqa iyo fusuuqa iyo cisyaanka kooda akbarka inuu gaalnimo yahaynu soo xariiqnay kufriga iyo nifaaqa iyo fisqiga iyo macsiyada kooda asharkaana inuu kabiira meel alkabaa'ir noqdona waa macquul inuu macsiyada noqdona waa macquul walow waxaan ka ahayn kufriga aan ka ahayn intaasoo dembi akbarkoodu wuxuu banaynayaa dhiiggaada iyo maalkaada iyo naftaada iyo wax kastabuu ku banaynaya askarkooda laakiin iimaankaadii iyo islaamkaadiibu dhaawac gaadhsiinaya faasiq baa tahay naaqis liimaan laakiin gaal ma tiid axkaamta waynu soo dul marray waxaynu soo dul marray oo ayado lafteed wax ka tilmaanay ruuxii gaalnimo ku dhacay kufri akbara ama shirki akbara ku dhacay waxaa shirki loo yaqaan ama kufri loo yaqaan waxbaynu ka soo jacburinay ruuxii ku dhacay waxaan u kala qaadaynaa in aan xukumkii aan ka hadlayno falkii la sameeyey falkii la sameeyey iyo wixii dhacaad ka hadlayno warka waanu sii daynaynaa waxaan leenahay waxa ruuxi sameeya gaal weeye kaafir kabacad weeye in la dilaa waajib ah baan taagana ilaahay heyrkii ruuxu u sujuuda ama u rukuuca ama qubuur ku dawaafa ama sharciga rabbigay qaanuun ahayn wax ku xukuma waxaan leenahay waa kaafir billahi alcadiim waa mushrik birabbihi yajibu qatluhu wa ibaaxatu dami warka waan sii daynaya ila ruux maana magacaabin laakiin markuu jaamac iyo cali xasan noqodo oo la waaya sheekhu masaasa haa ninkii maxamed ahaasoo garan maysid haa baa ilaahay khayrka u sujuuday oo u rukuucay oo kitaabka rabbiga wa wax ku xukumay oo ilaahay caayo oo rasuulka caayay oo malaaigtay gaadiyey marka maxay noqotay madax taabad bay noqotay ruux mucayana wey markay madax taabad tahay waxaan waxaan eegaynaa waxa la yidhaha shuruud lxukmi iyo mawaanic اlxukmi waad soo dib ogu noqda masaailka waxaan usoo qabinay masaa'il muuqdo oo caan ah oo ruuxu ku dhacaaya aan loogu cudur daaraynin iyo masaa'il qarsoon oo culummada iyo xertu un ka warqabaano loogu cudurdaari ruxu ku khaldama hawlaha waynu soo tafsiilina wixii tabarteenna ah ayagana dib ha lagu laabto waxaynu soo marray xugumka takfiirku inuu yahay xugum sharci ah yahbutu bima tahbutu bihi aladila sharciya ama alakaam sharciya waa xukum sharciga ilah rasuulkiisa iskale caqli ma galo meesha qiyaas qiyaas ma galo hebel had iyo koor istaaguu ku kaajaa markii darre gaalnimaa ku jirta waan dilaya socon mayso anshaxi iyo isluubko dhan buu qaribhaya waa in la dilo war meeshan dastuur dastuur iyo saunbayaad socotay hawsaa socon mayse xukum sharcia lagaa rabo waxaan gaalnimo rabbi ma ku sheegay haa wixii rabbi gaalnimo ku sheegay rasuulkiisu ruux ma ku dhacay haa shuruudi ma laga helay haa wax hortaagan miyaa jira shuruuddii oo waalli iyo sakiirnimo iyo waxyaaba noocaasa maya iyo khada iyo jahl iyo maya markaasaan xisaabinayna ayib xukum sharcia weeye waxaana fiican baa ruuxa muslimka ah inuu biadilla qadciya wax ku sugo waxna ku diido marka masalatu takfir la marayo laakiin dhanni iyo halabatu dhanni iyo keyrkiiba waa ku sugnaan karaa xukumka takfiirku maxaa yeelay kal axkaami sharciya wey laakiin ruuxa muslimka inuu dhowrsado oo iska ilaaliyo hawsha ayada ah ayaa haboon waxaynu soo marray oo inoo dambeeyey jihaadka iyo xuduudda iyo axkaamta noocaasa iyo xuquuqda asal ahaan waa in xukum madaxweyneyaasha muslimiintu fuliyaan hawshana qabtaan wixii loo magacaabay ee loo doortay meesha loo dhigay ba ahayd madaxweyne waa maxay imaamadu waa maxay khaliifnimo waa maxay culimad waxay dhn waxa weeyaan siyaasatu dunya biddiin wa xiraasatu ahlihi xilka u taagan kaa wey madaxweyne maxaa loo doortaa oo muslimiintu u cayimahayaan culamadu waxay leeyihiin kulligood waxaa weeye madaxweyne meesha waxaa loo dhigay in adduunyadan uu diinta ku maamulo adduunyadan ilahay baa iska leh sharcigana yaa iska leh sharcigana ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala kadib waa in adduunyada lagu hogaamiya sharcigiisi alaa lahu alkhalqu waalmr idan adduunyadan sanka qabanayna sharcigaan ku xidhaynaa remot adduunyadu waa remote furka horena waa maxay furka horena waxaa weeyaan waa kitaabka rabbiga iyo sunnadii adduunyada remod waa inay soo dabagasho warku saas inuu caddadaa la rabaa dadkii remodkan saaraa ama baabuurkan saaraa inuu waardiyeena waa lagu talagalay madaxweynuhu dadka ha waardiyeeyo ha ilaaliyo nabadooda iyo amnigooda adduunyadana baabuurka rabbiga ha saaro xilkaasaa loo doortay inuu asagoo meesha ku wallaco oo caloosha buuro oo tolkii iyo meesha ku urursada looma keenin asal taas wey haddiise madaxweynihii iyo kaan dooranay ee meeshan keereen calaamo saaray xilkiisuu ka soo bixi waayey loo shaqa la-aan mahayo xalay idiin dambaysay wixii adilaan ururin karnaa ururanay ee wix aan ka tagnayba haddii isagoo taagan uu xaqi dayaco ka soo bixi waayo waa laga tala bixi hadduusan madaxweynihii mas uulla jirin idinkaaba reerka mas-uulu ah meel kale baad oga dooneysaan hawlkaasaynu soo marray waxaynu soo marray inoo dambeeya hadda caawa inoo dambeeyey xuquuqda iyo jihaadka iyo xuduudda iyo xaduridda looga tegi maayo soomaaliya baa kala yaacaysa sunooyinka kale iyo waajibaadka kale howlaa loo fiirinaya idan qodobkaana halkaa aan kaga tago khulaasadiis qodobka labiy tobnaad waa waxaa weeyaan ru'ya sharciya fii xukmi diyaar walmujtamacaat alislaamiya almucaasira qodobka insha allahu tacaala caawiya habeen dambe inaan kusoo gabagayn isku daya qodob dheer wey qodobkan waxaa weeye aragti sharci ah aynu ka qadanayno bulshooyinka muslimiinta maanta dunida ku nool iyo waddamahay degan yihiin maxaa xukum ah labadaa masalo isku gowracan oo isa saaran wey ka muqadima ahaan waxaad ogaanaysaan muslimiinta maanta dunida joogaay laba qaybood wey ha caamada iyo shacabku iyagu culumay ku gowracayn culmadan ka hadlaaya nimanka sheeganaya inay diin yaqaanaan ama culma yihin laba wey labay u kala jaban yihin marka la fiiriyo oo la qiimeeyo dunida maanta waxaa ka jira konton iyo toddobada dowladood xaaladday ku noolyihin ee shacabka degan marka isha saa loogu fiiriyo labay u kala boodahayaan qole waxay leeyihin wax naga maqan iyo wax khaldan iyo wax jaban iyo wax si naga amaba ah jiraan wax naga maqan ma jire cagta loo dhigo adduunku nabad weeye salaadaha tuko islaantada biilo biyo cabaal baa la haysta horaa loo socdo muslimiintan khariban qaybo ka mid a ay qayb gaalowday qaybna islaamkooda tacbaanka yahay wada bocbooca ah ee maraykan iyo israa'iil iyo yuhuud raacday ee la kala baxay ee la kala miirmay allah wala kala miiranya mille khay raacin weeye ma hawshanaa saxan maya wax ma maqno niman halkaasay taagan yihiin waxaa u badan duruqa suufiya nimanka duruqa suufiya la odhan jiray iyo qolyahan wahaabyada ka soo horjeeda yaa u badan wax naga maqan ma jiray leeyihin badankood allaahuma nimankan fatxulmajidka watun ha la qabto bas dhibku nimankaa nimankan fatxulmajiidkii usuulu alaadaha la ordahayay iyo kitaabka rabbigay keliya wax laga qaato fa in tanaasactum fi shayin farudduu la soo boodaaya iyo wama khtalaftum fiihi min shayin fa xukmu ila allah ku haya amrahum shurakaau sharacuu la soo boodahaya nimankan adduunka laga qabto maylkii baag hadduu baabiiya khayr allaha siiyo in faataxa loo mara laga yaabaa duu sagaal wadaado wahabiyaa qabto booshi laftigiisa in loo duceeya laga yaabaa ma la zanaa waaba u duceeyanba waa dhacdo horay dhacdo ayib kuwa aan goobjoog ahayn iyo kuwa aana jooganba waa jiraan nimanka ayagu wax ka maqan iyo wax khaldan ma jiraan caqiidadii un dib ha loo baab ashaacira ahayd iyo maaturidiya howlahee dib ha loo afufo wahaabiyana hala baabiiya bes warkood intaa isku xidhay nimanka iga da waqti badan ku bixin maayo waan isku rafaadayna halkaa ku da nimanka iyaga waxaa ku yimid waa gaalamaygo dad muslimiin ah lakin waxbaa ka khaldan waxaa kuu soo hadhay wadaadaha ama aqoonyahanka maanta aaminsan inuu wax khaldan yahay xaggana leh waxaa la bedelo muslimiintu waxbaa ka ah waa khariban yihiin dhib badan baa jira adduunku waa cakiran yahay qaabka ay maanta muslimiintu ku nool yihiin laabudda in wax laga bedelaayo niman baa aaminsan laabudda min takyiir waa in wax la bedelo horumar la sameeyo sidansi ma aha sidii nabi maxamed ogaa ma aha adduunku waa khariban yahay waa in hawsha lagu celiyo siduu rasuulku ogaa laakiin bimanaahaj casriya mutadawira shareecadan aan ka hor imanaynin shacabkan anfacaysa nimanka sidaa aaminsan ee islaamka sheeganaya waa fara badan yihin waxaa ka mid a ah niman islaam sheegan xaggana gaalo calmaaniyiin loo yaqaan waxay muslimiintu waa khariban yihiin waa rijciyiin waa dabadhilif kulligood waa in diinta iyo la kala saaro dowladda diinta iyo muslimiinta tukanay masaajidda ha ku adkaadeen halkaas ka siyaaraysteen ha ruculeeyeen laakiin maamulkiiyo nidaamku waa inuu noqdo qaanun annagu aan dejinay calmaaniyiin wey waa ka faro gaalo wey diintiiyo hala kala sooco dac maa liqaysara liqaysar wamaa lilahi lilah faslu diini can idowla oo waxaa adduunka maanta u badan weeye nimanka calmaniyin loo yaqaan secularism miyaa la yadaha nimankaas weeye nimanka ayagoo gaala warkood jooji ayagun wax khariban yahay bay u arkaan laakiin kharibkooda wuxu noqday islaamka yaraa en ka calacayna bay halasi baabiyaba intii yare annagu aan lahayn waaba dhiban tahay hala sii hagaajiyo yeleen tanaaba mushkila dadka la baabiyo adduunyadu waa in ay xor noqoto ayadoo ismaamusho ilahay shuqul kuma laha kitaab rabbigay iyo sunno sunnaday ukaaday xagga geeya masaajidda ku ekaada hawshay wadeen wey oday geedi iyo oday cabdullaahi iyo haween la socdeen wey waa horan looga horreeyey keligood ma ah looga horreeyey taas warkeeda nimankaas ayagu warkood iga da calmaniyin loo yaqaana kafaro wey qolyo kale waxaa loo yaqaana casraaniyiin ama xadaaiyiin balyada waxay leeyihin muslimiinta waxbaa ka khariban waanu dib adduunka o dhan baan kadi kadib dhacnay oo waan hadhnay oo waan habsaanay see ku hormari karaa waa in sida reer galbeedka loo fikiro say u labistaan loo labisto waxay xidhaan la xidho casraaniyadu waxaa weeye in adduunka la casriyeeyo laga dhiga muslimiinta muslimi muslimiin reer galbeed ama reer yurub ah markaan sidooda u fakirno oon sidooda u labisano oon sidooda u dhaqanno oon wax kastooy sameeyaan samayn oo fasilitay qaata aan qaadan daykhaaqi aan khaaq dhaano oon ayagoo kala noqonno kadib baan adduunka hormaraynaa maxaa dhibkeenu waa maay islamka waa nala hahay leeyihi waxaa nala hadhayba islaamkii wadaadaha minaajka haysta way nala hadhay ka baxa sida buusha loo fikro casraaniyiin baa loo yaqaanaa niman musiibe awey ah ayaguna qaybo kamid a ah ama badankoodba kafarow kuwa warkood jooji wadaadihii baa isku soo haray nimanka wadaado la odhan jiray fee fiicnaa wadaadihii yaa kuusoo haray liberaalyo koox wey iga daa lakin adugu wadaad wadaaduna laba wey wadaado taqliidiyiin ahoo nimanka aan kuusoo sheegayo suufiye u badnaaye ee waxba nagama maqnay sidii hore hawshaa ku socoto inaa wajadna aabana calaa umma nimankaas warkoo daa waxaa kuusoo haray nimanka salafiyiin la yidhaahdee aaminsan in adduunka la bedelo lagu celiyo sidii nebi maxamed calaa ariiqati alrasuul wa calaa ariiqati alkitaab wasunna lagu celiyo kuwaas waa kala jabeen laba maslena ku kala jabeen salafiin isku soo ururi nimanka loo yaqaanay laba masle ku kala jabeen inaad ifahantaan baan doonhayaa taxayl adduunka wax ka socda waa muqadima yar wark warku waa badan doonaa wadaadaha salafiin loo yaqaan laba mas'ale isku khilaafsan ya khilaafkooda dhan ay adduunka ka jira waxay isku hayaan masalada koobaad u daran waxaa weeye qadiya alula waxaa weeye adduunkan dadka jooga muslimiinta ah xukaaman wa maxkuumiin raacaaya ama raaciya raaciya waxaa tiradaba adduunka waxa jooga islaam sheeganaya maxaa u xukum onu ka qaadana maxay yihiin ma muslimiin baa mise waa gaalo waa xukum isku hayaan waa nimanka salafiyiin sheegan asalafiya bimacna caam baan ujeedaa nin kastoo aaminsan in kitaabka rabbigay iyo sunnada ummadda loo celiyo waxna khaldan yahay calaa dariiqta rasuul loo laabto halgankii lasoo nooleeyo wax la bedelo nin kastoo aaminsan baan hadda ujeedaa iyagaa sii kala bixi doonay kullu man yu'min biاlrujuuc ila alkitaabi wasunna calaa ariiqati salaf saalix baan macnaha saldaad uga jeedaa tafaasiisha dambe ge hawsha gelaysaa hadda i kaadi muslimiinta dunida jooga oo dhan qeyb salafiyada ka mid a ama magacaaba sheegata ama aan laga karayninba waxay leeyihiin kulligood waxaa adduunka maanta joogaayay een annaga ka ahayn gaalo wey warka inaad fahantaan wey nimankii takfiir loo yaqaana baa meeshaa maray warka waad fahanteen soo sooma takfiir nimankii loo yaqaanay ay so wadaado badan oo ka mid yihiin nayrobina dhooban meel kastana dhooban waxay leeyihiin annaga yararka waxaan kaanyaa hebel iyo hebel iyo in boosaaso joogtay iyo in qardho joogtay iyo in xamar joogtay iyo in nairobi joogtay iyo intaanadan waxaan ka ahayn oo daarul arqam min arqam ku jirta aan ka ahayn adduunka waxa joogay waxa xajka tegay afartii milyan hadda soo xajiday iyo wixii yaacahay o dhan kulli waa gaalo badboodaysa takfiir weeye maxay xukum ka qaateen shacabkii o dhan bay xukum ka qaateen halkaa niman baa kaaga baxay niman kale adduunka waxa joogaay kulligoodu waa muslimiin intaan ka warqabno ninka asagoo gaalnimo ku dhaca ee kufri iskii ugu dhaca xukum gooni u leehay laakiin korka markaanu ka fiirino dadku muslimiin waa muslimiin saasay kusoo socdeen dhib waa jiraa oo shirkiyada waa jiraan oo kufriyada waa waa dhooban yihiin laakiin dadku waxaa weeye kor markaanu ka fiirino islaam muslimiin dadka intaa aaminsanaa ee ka badbaadaya takfiir ka soo badbaaday ayaguna waxay isku hayaan masala muhim ah masale isku hayaan qadiya haaniya wey waxay leeyihiin dadku waa muslimiin waxna sibuu ka yahay waa khariban yihiin walaa budda min taghyiir waa wada socdaan laakiin waxay isku hayaan ma huwa almanhaj almunaasib fi اtagyiir fi اlxaalati الraahina hadihi masalada u daran ee la isku hayo wey baasha in laisku xaabqaado oo la un mid kasta risaalo yar la ordo waxba ka socon maayo warku waa inaad fahantaan meeshay dhibku ka jiro nin wuxuu leeyahay maanta waxa habboon iyo manhajka habboone inaynu qaadano ay munaasabka tahay een wax ku bedeli karro een wax ku qaban karo ee dhibka jira aan wax kaga qaban karro waxaa weeye in xukuumaadka la daba taagnaado jihaadna loo kaadiyo warka waa fahanteen bay ila tahay dariiqa iyo wasiilada aan adeegsanaynin in muslimiinta wax kaga qaban karo horumarna aan ku gaari karo gaalan aan iskaga dhicin karro maantana muslimiinta lagu sixi karo dib habayn waraaqaha laisku ratibi karo waa in xukuumaadkai madaxweyneyaasha laga dambeeyo samcan wa taacan madaxweyne ama nabadbooti ama nakici aday ku taalla nimanka salafil jadiida loo yaqaano wey warkaa waa fahanteen bay la tahay salafil jadiida ama dhe ama xadaadiya dhe ama jaamiya dhe nimankaas halkaasay mareen war dagaalamaya qoryaha qolyaha tuuraya sheekh usaamiya raggiisii iyo shabaab iyo maxaakim iyo islaax iyo akhwaanulmuslimiin iyo xisbu taxriirow waxba keeni weydo weligiin waa socoteen waxba idinka socon waaye isdhiiga oo madaxweynaha daba istaaga niman halkaasay ku baxeen maxay isku hayaan waxaa la isku hayaa manhajka iyo qaabka maanta wax loo bedeli kara qaabka ugu munaasabsan waxaa weeye in xukuumaadka laga dambeeyo niman baa ku baxay warkaa waa garatan bay la tahay ku soo hadhay nimankii loo yaqaanay tabliiq akhwaanulmuslimiin iyo furuucdii ka baxday ee fara badnayd wadaadihii la odhan jiray maxay ahayd saruuriyiin qudbiyiinta qaybo ka mida xisbu taxriir xisbiga loo odhan jiray itixaad waa amtila oga jeeda lakin inaad fahantaan ma rabaa yani sida la yahay amilaan oga jeeda ku soo hadhay tabliiq waxay idhaahdeen manhajka u habboonay maanta wax lagu qaban karaa waxaa weeye in jihaadka loo kaadiyo ummadda aan la dhihin waxaan xun iska daaya shirkooda faraha ka qaad zinadooda ha taabanin faraha ka qaad dadka in ama khayrka la faro la jeclaysiiyo cahdalmaki sidiisii loo celiyo kaadi mcilligan shaqayn mayso anfaal u kaadi suuratu maaidiya hawlaheeda iyo xugum iyo hawlaha jooji manhajka munaasibka waxaa weeye in la dikriyo ummadda la dhex qaado khuruuj fi sabiil illah dhex soconnana almru bilmacruuf nahyi can lmunkar meesha kuma jirto aniga xaqiiqo badan baan tabliqaya afar afar arbacinaad baan la baxay afar arbaciinaad baan la baxay boqol iyo lixdan maalmood ayib si kastaba noqotee waxay leeyihiin aayar dariiqu dariiquljihaad ama ariiqan aan ariiqa taqbiil ka ahayn waa ariiq masduud ah fiihi ashwaaq shaa'ika waa lagu jabi ha la wardiyo iimaaniyaadka ruuaadka hala ruuxniyaadka hala dhiso muslimiintana ha loo celiyo cahd almaki dacwadii nabi maxamed u maka ka wada tiibay hadda marayaan madiine weli maysan gaadhin axkaamtii madiine soo degto dhan waa waa dhahaa waa kaan dhowey tabliiq halkaasay ku hadheen warkooda waa taqaanaan waa niman akhlaaq badan oo khayr badan lakin waxaan ka hadlaynaa masaa'il manaahij takyiiriyaan ka hadlaynaa hadda taas kuma jireen haddaad tiradan wadaadku qolii ku xadgudbay waad leedihiin waa waan saxaya waxaan qalda laakiin amhilaan oga jeeda waxaa kuu soo hadhay marka tabliiqna bartaasay ku baxeen niman hadda jihaad diyaar u ah maba ahaba bal waa caqaba fi dacway taagan yihiin dacwo dhan baabiinhaya waxaa isku soo hadhay wadaadihii aaminsanaa dariiqa u wanaagsan maanta waxaa isku soo hadhay ujeedaa xisbu taxriir ay akhwaankii qaybihiisi fara badnaa itixaad saruuriyiin wad alqaacido wixii uun ka dilaacay adduunka o dhan soo ururi nimankaas qaybo ka mid ah oo weliba ragga daalay u badan waxayna dariiqa maanta u munaasabsan ee wax lagu qaban karo muslimiintan wax lagaga bedeli kara waxaa weeye in dowladaha la mushaarakayo la galo majaalista baarlamaanka la galo wasiiro la noqdo xildhibaano la noqdo ra-isul wasaara idan markay dowladda la dhex galo min khilaal dowla wa min khilaal ra-iisul wasaraa wa majaalis niyaabiya wax laga bedelo dowladda saa ayn ku qabsanaba adugu qaadu noqo kan ra-iisul wasaare ha noqdo kan ha noqdo baarlamaanka ninku haya speakerka ha noqdo kan kan ha noqdo hadhow dowladdu ha dareentaa iyadoo wada wadaada-aba bad bay dhex fadhidaa barnaamijka waxaa qaatay bacda sheekh xasan albanna markuu dhintay kadib oo la ikhtiyaalay wixii ka dambeeyey raggi u badnaa aqwaan muslimiin barnamijkas ka qaateen qaybo yar oo ka infisaalo ka go-ay oo masar ku dambeeyo jamaca islaamiya waagi dambe u batay oo waagi dambe afghanistan halkaa ku dambeeyey mooyeen inta u badnayd iyo rag yaroo asigu habsoomay oo tareenkaba ka dhacay mooyaane badankood halkaasay mareen awood badan waxay ku yeesheen masar waxay awood badan amankan kuleeyihiin ordon aljabha alislamiya waa taqaanaan aljabha alcamal alislami inayd baan filaya kuwait oo dhan bay haraaciyeen sacuudiga laftigu intay galeen bay mar khalkhal geliyeen oo ku farabateen jaamacadka hadda iyaga u badan hawlahaasay ku tageen laakiin waa barnaamij fashilan wey isaguna raggii ay u muuqatay inay hawshaa fashilan tahay akhwaanku ay ku dhaqaaqeen waxbana ka soconaynin aminkana wax ka qoreen soo taagan waxaa ka mid ah asheekh maxamed qud eh, xafidah llahu tacala ninkaasaa ka mid a ayib iyo walaalkii oo ninkii la ikhtiyaaley la dilay eh, sayid qutbi ashahiid raggaasaa ka mid a rag badan baa hawshaa ayagu kasoo laabtay oo arkay inaysan hawshaa soconayn sayid qutbi hawshu fashilmin oon weliba an akhwaanku isdhiibin oon dawladaha aysan gelin oo aysan barnaamijkii musallaxa aysan ka laabanin yaa la dilay ninkii goobjoog ahaa ee dhan baa xaraf xarfan oga warramaya ninkaas weeye haddaba nool rag badanna waa leeyihin culamada fara badan barnaamij kasta rabaa un keliya inaad fahamtaan yani qaabkay isku khilaafeen dadkii doonaya in wax la bedelo ee maha inaan hadda ama jamaaca naqdinayo ama aan mid ammaanayo halkaasay u bateen waxaa ku qeyb ka mid a ah mabda waxaa qaatay xisbu taxriir xisbu taxriir hadda ku badan hadda malindi iyo kula ku badan ma kenyaban ka hadlayaaba koostiga koostiga aad bay u joogaan wayna ku fara badan yihin xisbu taxriir akhwaanka ka wanaagsan xagga manhajiye ahaan iyo caqiide ahaan iyaga dhaama akhwaanka aad u dhaama ayib ninkii loon jiray hebelka nabhani ayaa asaasay ayaguna mabda'aasay qaateen haddana waa iska baabi'een wax yaroo ku dambeeya ingiriiska iyo caalam islami meelo joogan waa iska baabi'een xarakada u balaanan u awood badan hadda caalam islami waa nimanka akhwaan muslimiinka oo hadda intaasoo qaybood noqday sahiibadii jideen bay ku hadhay waxaa soo hadhay wadaadaha aaminsan dariiqa u wanaagsan ee maanta wax lagu bedeli karo waxaa weeyaan wixii nabi maxamed wax ku bedelay dacwa iyo jahalwada socda rasaa'il iyo muxaadaraad iyo dacwo iyo xabad wada socota asme iyo eeba aan la kala reebaynin nimankaa waa fara badan yihiin qaybo ka go-ay akhwaan muslimiinka waa qaateen oo sheekh cabdalla cazaam ka mid ahaa iyo rag fara badan inkastoy akhwaanku le nagama goy inaa xubin naga tarsan buu ahaa hawsha waa hawle iska tandiimo idaari ayagaa un la weydiin anugu xaqiiqada ma sheegi karo adu almuhim rag badan oo noocaas ahaa oo reer falastiin u badnaa iyo masar u badnaa oo akhwaan rag go-ay iyo aljamaca alislami ragga lo odhan jiray aminkanba qayba kamida ah isdhiibeen oo hadda u toobad keeneen xusni mubaarak u toobad keenay qaybna ayman dawaahir raggiisa aymanad baxeen iyo alqaacidin imanka lo odhan dhankaa u dhaqaaqay iyo itixaadka qayb kamidoo ka ah farcanto shabaab layada gooni u go-ay ragga noocaasa waxay aaminsan yihiin asmiya eebayaan la kala reebin manhajka u habboonee maanta wax lagu sixi karana waxaa weeye dacwo iyo xabad wada socota dag ma kala reebin intuu dul fadhiiso dhihi ma islaamaysaan maya gala adacwa qabla qitaal baa soconaysa taana hadda loo baahay dha islamku waa wada gaadhay bush baaba gaadhsiiyey islaamku cidaan maanta maqal oon ka warqabin islaam wuxuu yahay xaqaa'iqdiisa qeybo ka badan oo ka mid a ah aan ogeyn ma jiraan addacwa camat ljamiic maanta waxaa loo baahan yahay halgan waa ciddu lahuma mastatactum fataqu lah mastatactum xabad baana kala saaraysa gaari nimanka aaminsan baa kusoo hadha isku soo celceliyo islaamiyiin waxay ku kala baxeen waxaa weeye maxaynu bulshooyinka muslimiinta maanta duniyada ku nool go-aankeen ka qaadana magaala mise waa muslimiin waa ku kala baxeen waxay kale kula baxeen maanta waa maxay manhajka munaasabka ah ee ku haboon in wax lagu bedelo waa ku kala tageen labadaa qadiyo ayaa asaas u ah khilaafka islaamiyiinto dhan wixii kale waa iska furuuc intaa markaad fahanteen kadib aan mawduuciga usoo laabto mise waqtiga iga dhammaaday